bsmi illaahi اraxmaan اraxiim alxamdu lilahi rab اlcaalamiin wاsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi waaalih wasaxbi ajmaciin ama bacd cashirkan waa kii sagaashan iyo shanaad sagaashan iyo shan soo maahay ee ka mida min sharxi saxiixi muslim baabu wujuubi qiraa'ati اlfaatixati fi kuli rakcatin wa annahu ida lam yuxsin اlfaatixata walaa amkanahu tacalumuha qara'a ma tayasara lahu min hayriha wuxuu baab yahay in faatixada akhrinteedu ay waajib tahay ragcad walba lagu akhriyo haddii ruuxu uusan faatixo garanayninna xagganna uusan baran karin uu akhriyo wixii u fudud oo qur-aan kale ah ama adkaara masalada marka markuutuu imaam ka soo hadlay ee takbiiratu lixraam iyo salaaddii wixii lagu geli lahaa hadda wuxuu ku xujiyey qiraa'adii iyo wixii la akhrin lahaa masalatu lqiraa'a marka waa masalo dhib badan fuqahaduna aada iskugu khilaafeen qiraa'ada hadda laga hadlahayana waa qiraa'atu alfaatixa wujuubu qiraa'ati alfaatixa suuradda faatixada ah akhrinteeda mawaajiba mise waa sunno qolyaha yidhi waa waajib ma ruknibaa oo haddii laga tago salaada ay burayso mise waa waajib ruuxii ka tegay uu dambaabahayo laakiin salaada aysan buraynin masaa'il badan iyo khilaaf badan baa ka taagan marka la khulaaseeyo warka meesha ku jira culimo waxaa jira ayagu qaba wax qira'a oo qur-aan akhrisoo waajibayaba ma jiraan laa faatixo walaa kayrkeed takbiirat lixraam waad xidhan salaada haddaad qur-aan akhrida khayr haddaad faatixada akhrida khayr haddaadan akhrinin khayr haddaad adkaarsato khayr qiyaamka unbaa waajiba qiyaamka dheera taaganteed alla ku baryay sideed ilaahay ku xusayso unbaa waajib ah ama rukni ah wax qur'aana ama qiraa'aa ama faataxa aabba u noqoto amaysan u noqonna oo waajiba ah ma jiraan wadaaddaa yidhi wadaaddahaas ra'yigooda aad baa loo weeraray dagaal aan caadi ahayn bay fuqahadu ku qaadeen niman halkaasay tageen niman waxay leeyihiin faatixada waa waajib ruuxa munfaridka ee keligaa inuu akhriyo waa waajib ruuxa munfaridkaa ee keligiia inuu akhriyo waa waajib laakiin rukni ma aha iyo shardi lisixati salaa rukni haddaad ka tagto salaadda ay burayso oysan asaxaynin ma aha waa waajib diineed ruuxii ka tegay salaaddii wuu ku dembaabahayaa wakhtigai hadduusan bixinna waa soo celinhayaa hadduusan soo celinin oo saa waqtiga ku tagana salaaddii waa u asaxda ra'yiga waa ra'yu اlxanafiya lanna waxay leeyihiin faatixadu inay waajib tahay qur-aanku ma sheegin waajib walbo quraanka uusan sheeginoo qur-aanka ka dheeraad ah inay rukni ka dhigaan ma ogola xanafiyadu oo waxay kala qaadaan fardiga iyo waajibka wixii wujuubkiisa lagu sheego fi kitaabillaah farad bay u yaqaanaan rukni bay ka dhigaan wixii ka dheeraada qur-aanku xugumu sheegay oo faqra maa tayasara oo kale ah oo wixii ka dheeraadoo faataxaana waajib bay yidhaahdaan ka tegiddiisu waa lagu dembaabay laakiin shardi iyo rugni ma noqonaya yidhaahdaan haddii marka aad munfaridtood keligaa tahay faataxa inaad akhrido waajib bay kugu tahay laakiin ta ka tegiddoodu salaadu ku buri mayso xanafiyo badan iyo madhabkoodu waa sidaa iyo cidda ku taageersanba haddaad ma'muumtao imaam kaa horeeyana salaadu ama siriye ha noqoto ama jahriye ha noqoto sida hadda maqribka iyo cishe iyo fajarkao kale ama salaad hoos loo siraystay qaraada ha noqoto sida duhurka iyo casarka oo kale marba haddaad ma'muum tahayna wax faataxa iyo qur-aanoo kugu waajibaya ma jiraan bay iyagu qabaan laa waajib walaa rukni midna ma ah xataa mustaxab ma ah qaybo ka mida ah waxay gaadhsiiyeen bal haddaad akhrido salaad way buraysa daad afka kala qaadadu bujudhow qur-aan ku tidhaahda iyo fafaataxo xaggana imaam adaba taagan tahay salaadaadi waaba ka kacwad la gaadhay oo ayaga ka oo ku xadgudbi baasha xanafiye warkoodii meelbu iskugu dhacaan u malaynaya wadaaddo waxay leeyihiin oo sidoo jumhuur ahlilcilmi ay qabaan faataxa in la akhriyo waa rukni min arkaani sala rukni min arkaani sala si guud tafsiil ha inoo dambeeyo ninkii faataxa garanaya ee salaaddii asagoo akhrin kara aan akhriinaya ka taga si guud salaaddiisi ma asixin oo faataxadu waa rukni wixii sunnada lagu sheegay wuxuu la mid yahay shay qur-aanka lagu sheegay waxaanaad ku haysaan xanafiya farad iyo waajib baa kala jega sheekada inaga daaya wuxuu ilaahay xarimo iyo rasuulku waa isku mid rasuulku wuxuu waajibiyo oo alla diinka ka gudbiya iyo waxyigii kii alla waajibiye buu la mid yahay nabigaa qaadadhigo warkaa caddeeyey alaa ina maa xarama rasuulu اllah milu maa xarama allah ilaahay wuxuu xarimay buu la yahay idan warkaa joojiyaa la yidhi qolyahaa dambe waxaa shaaficiyada iyo xanaabilada iyo daahiriyo iyo maalikiyo adu waa madhabu jumhuur ahlicilmi wa asxaabi اlxadiid laakiin tafsiil hoosaa jira oo khilaafood ogtihiin oo salaada jahriyada ah iyo tasriyada ah markaad keligaad tahay markaad ma'muum tahay tafaasiil baa jirta aanu ku gaari doonno kitaabka dhexdiisa marka maxay u qaybsameen madaahibtii saddex bay noqdeen xanafiyu meel u shabkaxsatay iyo nimankii aynu ku bilownay ka daroy wax jiraba ma jiro yacni wax waajib qur aba ma jiro nimanka yidhi iyo jumhuur ahlicilmi oo dhinac u dhaqaaqay <clears throat> jumhuurta marka tafsiilkoodu waa iska kooban yahay annaga shaaficiyaa waa ogtiin warka annagu waa iska kooban yahay salaadu ama ha noqdo salaad qiraa'ada kor loo qaado sida maqrib iyo cishi iyo fajar oo kale ama ha noqoto duhur iyo casar salaad la siraysta ha noqoto ragcad ragcad ka mid ah oodan faatixa ku akhriyin hee ma asaxayso waa baatilu cindana shanta salaadood iyo salaadoodbaad tukanayso waajib kuga ama sunno ah oodan faataxo akhriyin adoo akhriyi kara salaaddaa ma asixin baan leenahay ama noqo keligaa noqo munfarid tukanaya ama ma'muum noqo ama imaam noqo salaadu ha noqoto salaad la siraysto ama ha noqoto mid la citaaliyo codka wax kala qaada ma jira annagu warkaanagu halkaasuu yuu maray waana war la fahmi karaan u malaynaya ayb hal mar baan ka soo reebnaa haddaad masbuuq tahay haddaad masbuuq tahay bimacnaa adoo halka ka soo baxayba waxaa aragtay imaamkii oo rukuucayba in allaha maca saabiriin baad soo tidhi waad kula xidhatay mise in allaha maca saabiriin lama yaqaan aa la yaqaanaa sooma dhib ma laha idan rukuucdii baad imaamku soo gaadhay waad xidhatay horaad ka rukuucday ragcaddaa way kuu jirtaa oo waad xisaabsan oo nin imaamka salaada la bilaabay baad iska dhigi bitaali maadan akhriin faatixa maada akhriin marka qira'aة اlmasbuuq waa saaqita liadila cindana adila keenaysa min aلصaxaabati wالtaabiciin bal alimaam ibn rajab alxambali wuxuu soo guuriyey inuu ijmac الصaxaabati wالtaabiciin bal waa ijmac الصaxaabati wالtaabiciina waatbac الtaabiciin khilaafkii ugu horeeye yimaada ee ku cad khilaafka in ruux rukuuc soo gaadhay us ragcadda xisaabsanaynin rukuuc baad soo gaadhay ragcadda inaadan xisaabsanaynin maadaama faatixaadan akhriyin khilaafkii u horreeya sariixa waxaa bilaabay bukhaari sheekhiisa cali bn cabdillahi almadini abulxasan ama asaxaaba wataabicun waatbaacu taabiciin alkibaar khilaafkaas kama sugno nuquusha laga soo goriy abu kama sugno bacdu taabiciin hawshan kama sugno bukhaari baa waagi dambe ku raacay wadaadkii loodhan jiray maxamed isxaaq addabuci baa ku raacay ibnu khusayma laga guuriyaa waa ra'yi dambe muta'ahir ah muctabarna ma aha muctabarna ma aha ayb yani aima yidhi adiladu ku dhisan yahay waa khaariqa fahamkay qaateen waa faham dilaacinaya oo qararinaya ijmaacii ka horeeya saxaabiya taabiciin waqad axsana fii bayaani dalika alxaafid ibnu rajab fii fatxi اlbaari alla akhriyo ayb wadaadda soomaliya waagi dambe taqliidiya oo tafaasiirta ku duubayna waa arkaayo waxba ku mashquuli maayo taa inaad garateen bay ilata annaga shaafici warka annagu dhankaasaan iskugu lagu duwannay waxaa noo soo hadhay ee maalikiyo iyo xanaabilo waa iska dhow yihiin qayb iyaga ka mid a ah shaaficida la safan yihiin qolyaha iyagu waxay leeyihiin salaadda aynu kala qaadno dadka tukanaya aynu kala qaadno ruuxu hadduu munfarid oo keligii yahay ood aduu tukanayso waa laga rabaa faatixa inaad akhrido marnaba ka dhici mayso haddii laakiin aad ma'muum tahay imaamna kaa horeeyo salaaduna ay tahay salaad jahriye oo qur-aanka hor loo akrinayo faatixa waajib ma aha akhrinteedu lamana sunneeyo iyagu halkaas ayay mareen waxay leeyihiin imaamkiibaba akhrinhayo qur-aan citaalinhaye ka dhegayso isaga ka dhegaysooo ninka qur-aanka akhrinaya iyo dhegaystuhu waa isku ajir adigu tadabbur oo macnaha dhuux oo dhegta ballaadhi oo fur asaguna ha dareeriyo hawsha waynu isla wadnaa qur-aan baan akhrin hadduu yidhaahdo annaga waan ka dhagaystayne nimankaas waxay leein hadii kale isgaraboodku dhib buu keenayaa qiraa'o aan la akhriyi karin oo qananaf ah ood boobsiin oo imaamka uu ka gedminhayo oo uu kaa dalfin oo uu kaa dhantaali oo naftu ku haysa dhammaynaysa sumayd arag dhibkayda markii imaamka qur-aanka markaad isku daydaan inaad faataxa akhridaan ama qur-aan akhridaan dhibkaad la kulmaysaan hadal hadal kama dheero mikrofon baa kugu daaran anna faataxaan kicinhayaa rafaad wey faataxaan macnaa aan la dhuuxin oon laga fiirsanin oo geeda jinnioo la kaxeeye ood boobsiisoo iga rid aabaad ah la iman qur-aankii la dhuuxaya aan marka dambe ruuxu intuu is kor u qaaday markaasuu maamuunka ku xiga dhibi oo kanuu dhibi indhuhu isku qaban leanna xaggay kaga socotaa waa garateen bay la rafaadka kuma jira yidhahdeen asxaab alxadiid badan baa ku raacay bal tirmidi fii jaamici wuxuu yidhi waa madhabu akar ahli اlcilmi min aلصaxaabati wالtaabiciin wabihi yaquulu الsawriyu waisxaaqu waaxmadu wabnu اlmubaarak waasxaabu اlxadiid tirmidi waa garanaysaan hawshiisii ka muraajaceeye war buu nagu dhigay say doonaba ha noqotay nimanka halkaa ayay mareen iyagu halka ayay ayay mareen maxaa soo hadhay waxaa soo hadhay xanaabilo way kala qaybsan tahay qaybna shaaficiye raaci qaybna maalikiye raaci oo u badan yihiina waxaa soo hadhay madhabkee u roon madhabkee u waa macrakatu aqdaam nin walba axaadiis iyo aayado iyo saxaabo iyuu saa u kicinhayaa waxaa u roon munfaritood keligaa tahay faatixa ka tegin suurat اlfaatixa ha ka tegin haddaadan qur-aan kala raacinayn haddaad ma'muum tahay oo imaam kaa horeeya salaaduna ay tahay salaad siriya oo duhur iyo casar oo kale ah faataxa ha ka tegin hadday salaadu jahriya tahay imaamkoo qur-aan wada ha la akhrinina aamuso xad meeluhu aamuso intuu istiftaaxa ku maqan yahay ilaan wuu xidhay moogta takbiirat alixraam buu la yimid ducaa ulistiftaax ducaaulist waba kaaga danme aduu faataxda bowsi iyaaka nacbudu waiyaaka nastaciin adoo maray kugu qabto istaag markuu yidhahdo waan rukuucahayaa allah akbar uu ka gaadhsii ihdina siraata almustaqim hoori la rukuuc sakataat اlimaam meeluhu imaamku neef tiranaya ama uu aamusayo suuradda geli suurat اlfaatixa saa haddaad yeesho waidaa qaraa faansituna waad yeeshay oo imaam qur-aan maadan ka garab akhriyin kumaadan qabsanin maadan garabdin waad dhegaysatay markuu aamusay uu neefneefsanhayeyna kuu taagnaan mahay amba waan shaqaysan baad leedahay oo waxaad gashatay suurat alfaatixa oo wadaadda ay lahaayeen haddaad ka tagto malagaabaa galay bay ku dheheen salaadna kuma ansixin nimanna wxuu imaamku akhrinaya haddaad ka daba dhahdo malagaabaa galay haddaad imaamkii qiraa'adiisina dhegaysato markuu asagu neeftaranaya aad wax boobsiisato labadii qoloba ma ka badbaadamise maya waa ra'yiga ugu roon eed ku nabadgelayso waynu gaari doonaa marka adilada cid walba balcaawa aynu ka horayno shaaficiye iyo axadkii la midka ahaa ee madaahibtii lamidka midka ay adiladii daliishadeen buu sheekhu ku bilaaba muslim qaala imaam raximah اllahu tacala wuxuu uhi xadaana abu bakr bn abi shaybata wacamru annaaqidu waisxaaq ibrahim jamiica can sufyaan ibn cuyayna qaala abubakr wuxuu yidhi xadaanaa sufyaan bnu cuyayna sufyaankaas qolyaha kale maysan nisbaynin bimacnaa maysan abtirinin oo maysan abtirinin oo camr iyo isxaaq sufyaanu bay ku daysteen abubakr baa yidhi xadaanaa sufyaan bnu cuyaynata can الzuhriy muxamed can maxamuud bn rabiic min siqaari الصaxaaba can cubaadata bni saamid alkhasraj alansaari abulwaliid baa lagu naanaysaa saxaabiga abulwaliid wa mashhuuru bikunyatihi cubaada bnu saamid alkhasraji alcaqabi albadri baycat lcaqaba raggii oday duqayda ka ahaa buu ahaa waa badri raggii ka qayb galay qaswatu badrin buu ahaa saxaabi qiimo badan oo la yaqaano weeye caan ah amaar bilmacruuf laa yakhaafu illaahi lowmata laa'im umarada u daran siyaasiyiinta ay necab buu ahaa oo naska iyo diinku haya fooda ka lagu kala baxay ilaa umaradii reer shaam ka soo dacwoodeen sayidina cumar lagu soo dacweeye khilaafadiisi cumaan lagu dacweeye ayib waynu ku soo marray sunanka ilaa marka qaarkood uu yidhi amiir shaam ka talin inuu mucaawiya baan jeclahay sayidina cumar uu ku yidhi laa imrata laka calayh cubaada bnu saamid markuu shaam joogo dimishqa kula joogo dowladda federaalka hoos tagaa baa la yidhi oo madiine ka talisa dowlad goboleedka ka jira shaam ma hoos tago muxuu rabaa amiirku in xuriyat اlmri biاlmacruuf wanahy can اlmunkar uu helo saxaabigu kuwan hadda boocay kugu dhagahayaan booca ah bay kugu dhagahayaan maxaa booca ah? haddaad nabad gashaa baad noosha isku dheg baaba dhahantay amarkii maslada isku qabteen cubaado iyo sayidina mucaawiyana wuxuu yidhi waxaa gar leh cumar baa xukumay cumar tawlaha ma qora asagoo haddee cumar wuxuu yidhi waxaa gar leh cubaada abulwaliid siduu sheegay baa saxa wahiya sunna faxmil innaasa calayhi buui ummadda shaam joogto o dhan saa ku xukun mucaawiyo haddaad diiddana bakooraddii cumar baa diyaar iyo hawlaka waaweyn wabittaali ma xukuntid adugu ma xukuntid yaa xukuma dowladda wuxuu hoos tagaa dowladda dhexe ee madiine fadhida cumar amiirka ka yahay goboluhu ma xukumaan dhaqanka dhaqanu lahaabay ahayd haduu dareema sii diraan cumar wulaadda ka taliya gobarnatoorayaashu in culummada qaarkood ee dadka qaarka ay culays ku hayaan isagana waa ka maqanya waa fog yahay waraaq buu qori jiray hebel ma xukuntaan hebel idma hoos yimaado waxay hoos yimaadaa fadhida wixii laakiin dhibeed ka sheeganaysaan soo gudbiya ma xukuntaan idinku yani waa cadligiisaa ka mid ahaa saasaa loo kala socday nin ninkuma leexanayn leanna adigu waxaad iska fidheedaa kun kilomitr waddan ah xidhiir fiicanna ma jiro amiirkii dad markii laga soo dacwoodo ninkaasaan meesha u magacaabay ka amar qaato os haddaad tidhaahdo ninka wuu kibrahayaa wuxuu og yahay dadka in loo boquujinhayo nin walba darabul u leeyahay wuxuu ku qabanhaya qorsagaaru ku qabanaya bnaadamna waa taqaanaa sayidina cumar almihim abulwaliid baad ibnu sam taariikhsa akhriye xadii buu nabiga ka tabiya iyo xadii ayuu nabiga ka tabiya calayh salaatu wasalaam bukhaari iyo muslim lix xadiid bay isku waafaqeen oo isla warshaan muslim saddex xadiid buu la gooni yahay bukhaarina labo haddaba axaadiidu saxiixan ku leeyahy maxay noqdeen koo iyo toban xadiid bimacnaa lixay isku waafaqeen bukhaari iyo muslim saddexuu muslim gooni la yahay iyo laba bukhaari gooyinlaya saxaabiga abulwaliida ah, ramalla oo falastiinu ku xabaalan yahay ramalla sooma taqaana hadda meeshan falastiin oo iskaga ciyaara murtadka mulxidka ee ii sheeg maxamuud cabaas abu maasin halkaasuu ku xabaalan yahay wayalna waxay dheheen maya baytulmaqdis buu ku xabaalan yahay almuhim halkaasuu madaxiisu yaalla falastiin buu yaalla afartan iyo shanta hijrada ayuu geeriyey radi allahu tacaala canhu ardaa <clears throat> can cubaadata بن sar radi allahu tacaala canhu yabluq asagoo la gaadhaya bihi xadiidka an nabiya suubanaha calayhi salaatu wasalaam bimacnaa xadiidka asagoo u koryeelay suubanaha gaadhsiiyey wuxuu yidhi nabigu laa salaata salaada oo ma jirto liman lam yaqra' ninkaan akhriyin bifaatixati alkitaabi kitaabka bilowgiisa suuradda lagu furfuro faatixa iyo shaafiye iyo waaqiye iyo maaani iyo sabca almaaani iyo laa salaata liman lam yaqra' bifaatixati اlkitaab xanafiye iyo maalikiyo waa ka doodaano waxay yidhaahdaan laa salaata linafyi baa la geliyey nafyu daatin suuragal ma aha salaad suuradeed waa jirtaa idan nafyigaani wuxuu keenayaa in xadiidku macnihiisu uu noqdo mujmal usuulkaad ku soo marteen laa salaata iyo laa salaata liman lam yaqra bifaatixati اlkitaab laa salaata bixadrati الطacaam iyo howlaha la midka ah nafyu اlxaqaa'iqi wuxuu keenayaa in la yidhahdo haddee daatida way joogtaa oo suuro salaad waa jirta oo ninka hadda aan akhriyin faataxo wuxuun salaad isago ku sheegay buu la imanaya marka nafyiga waa in la awilo oo lagu awilo kamaal ama ijzaa lagu awilo ixtimaalaad baa meesha imanaya midkood inaad gooni oola baxaan daliil buu u baahan yahay haddaba mujmalu halkaasay la aadeen laakiin waa khaa nafyiga shaaric waxaa lagu xambaarayaa nafyu اlxaqaa'iq الsharciya lianna man lahu curfun yuxmalu kalaamuhu calaa curfihi shaarica alfaadiisu iyo weedhaha rasuulka ka yimaada ama alle ka yimaada waxaa lagu xambaarayaa wixii alle iyo rasuulkiisa salaad u yaqaaneen waxaad u aad salaad u taqaana ma aha kullu man lahu curfun wacaadatun yuxmalu kalaamuhu wa lafduhu calaa curfihi wacaadatihi laa salaata salaaddii sharciga ahayd yaa laga hadlaya aniga waxa u aad talaad moodo madhoodhayse lagama hadlaayo ayib laa salaata liman lam yaqra' bifaatixati اlkitaab idan waa cumuum salaadoo dhan sunnadii baa soo gashay waxaa soo gashay salaaddii siriyada ahayd jahriyadii imaamkii ma'muumkii munfaridkii cumuum baa ku jira ayib nakira sooma ah fii siyaaqi eh annafyi ayib xadaana abu طaahir axmed bn camr qaala xadaana bn wahb bn cabdالlah can yunis bn yaziid alayli xa waxadaanii xarmalaة bn yaxya tujiibi ahbarana bn wahb bn cabdالlahi ahbarani yunis can ibni shaab zuri ahbarani maxmuud ibn rabiic can cubaada bn الsamit qaal qaala rasul la sal slm laa salaata salaad ooma jirto liman lam yaqtani ninkaan akhrisanin oon dareerinin biummi اlqur'aani qur'aanka asalkiisii iyo qur-aanka hooyadii lannu macaanidii qur-aanko dhan bay jamcinaysa xadaana alxasan bn cali alxulwaani xadaana yacquub ibn ibraahim bn sacad الzuhri xadaana abi aabihoode markaas ibraahim bnu sacad ah can saalix yacni bni kaysaan can ibni shahaab الzuhri ana maxmuud ibn الrabiic اladii maja rasuul اllahi fii wajhi min bi'rihim ahbarahu maxamud bn rabiic ha ku khaldin wey taabici kale waa saxaabi saqiira loo jeeda alladii maxmuud kaasoo maja rasuul اllah rasuulka ilaahi uu tufay sal lay slam fii wajhi wejigiisa ku tufay min bi'rihim asagoo bakooro hayso inagu sunan ku soo maray saxaabigan oo bokooraysanoo laga hayo nabigu intuu eh, biyo cantoogay ayuu ku tufay biyuu ku weysaystay ayuu ku tufay wejiga kaga tufay ilaahay baa ku caafiya fay daawo barakadii rasuulka calayhi salaatu wasalaam min bi'rihim ceelkoodii biyihii laga soo dhaami ahbara wuxuu u sheegay ardaygiisa ibnu shahaab ah ana cubaadata ibnu samir radi allahu tacaala wuxuu u sheegay asaga maxmuud ah ana rasuul lah sal qaal inuu yidhi laa salaata liman lam yaqra biumi alqur'an salaad ooma jirto ninkaan ahrinin qur'aanka hooyadii ama asalkiisii waxadaanaahu isxaaq ibraahim xadiidka waxaa kaloo noo damiirka xadiidkaad u celinaysa waxadaanaahu waxaa kaloo xadiidka noo tabiyey isxaaq bn ibraahim wa cabd bn xumayd <clears throat> qaala waxay dhaheen ahbarana cabdurazaq bn hamaam asancaani ahbarana macmar can الzuhriyi bihada اlisnaadi bay ku tabiyeen milahu mila maa sabaqa xadiidka aynu soo hormarinoo kale zuhri can maxmuud can cubaada can rasuuli اlahi sal اlه alيه waslm wazaada wuxuu ku daray kee wax ku darahaya macmar macmar baa ku daray lannahu saalix bnu kaysaan baa can zuhri ka soo qaadanay wazaada macmar wuxuu ku daray riwaayada fasaacidan iyo wax ka badan ay laa salaata liman lam yaqra' biumi اlqur'aani fasaacidan salaad ooma jirto ninkaan faataxa akhriyin iyo wax ka dheeradoo suuro kale aan ku darin suuro kale lagu daro inay waajib tahay ama shardi tahay afarta madhab wax qaba ma jiraan laakiin jamaaca min ataabiciin oo xasan albasri ka mid yahay ayaa qaba wadaadaha qaarkoodna way doortaan waa in la raaciyay leeyihiin faataxa baa laysgu suurad kale bal war taye fasaacida waxadaanaa isxaaq bn ibraahim alxandali ahbaranaa isxaaq bn cuyaynata xanafiyada iyo qolyaha nagu kacsanna ah, way ku fasaacidin ma ka tagtaa faataxana ka tagay dheh ma tidhaahdeen fasaacidan waajib ma aha ah, faatixiya fasaaciddan maxay kala qaadeen bay dheh laa salaata liman lam yaqra bium اlqur'aani fasaacidan dhaha shaaficiyo iyo maalikiyo iyo xanaabilo iyo asxaab alxadiis waxaad tidhaahdaa ninkaan faataxa akhriyin wuxuu karana oo suurad kalena aan ku darin salaadiis waa baaila dhaha maya dheh annaguna faataxay maya idinka dhelaleeyi foodaa la isgelin in walba meel buu ku awolaya laakiin fasaacidan iyo faataxa lama simi karo ayib riwaayada bacdu ziyaada xufaadda qaarkood la yimaadeen iyo asal axaadiid badan ku yimaadeen weeye saasaa lagu yidhi waxa dheen waxbaha ordina ma asaxay mise ma asixin waa asaxay meel geeya marka waa qoorta la isu gelinaya وxadثnah إسحاaq بن ibrahim الxandلي أhbarna سفyان بن cuyayنةa can الcلاء بن cabdالرحمن بن yعقوب الxurقي can أbي أbيh cبدiرحman بن yعقوب can أbي هuريرة رضي الله تعالى عنه can النبي صلى اه عليه وسلم qaala nabigu wuxuu yidhi man صلىa صلاaة ninkii salaad tukada lam yqرأ uusan akhriyin fiiha في الصلاة salaada gudaheeda uusan ku akhriyin bأm الqur'aani qur'aanka hooyadii fahiya salaadaasi khidaaج waa dhicis salaada way dhicisay wey khidaajun khidaajka asalkiisu waa dhiciska ama hidbuqlaha ama qorjabanaynta alaaan saddex goor hayru tamaamin oon dhammaystirayn hayru tamaamin khidaajka daad fahmi weyday hayru tamaam baa layidhi aan buuxin khidaajun hayru tamaamintaas iyo xataa xanafiyadu iyo ku dhegan yihiin maxay dhan xoogo way naaqustay baa way burtay lama dhihin hayru tamaam ma fuul ma aha la yidhihi eber weye lama dhihin halkaasay ayagoo la marhayaan annagu waxaan leenahay khidaajkan iyo nuqsaanta la sheegayo iyo khayru tamaamku waa tamaamkii butlaanka ahaa ma asixin baa loo jeedaa bidaliil laa tujziu riwaayadaada timid baanu ku dhegannahay riwaayadaa waxaa le saxianka kuma iman waxay ku timid ibnu xibbaan iyo ibnu khusaymiya meelaha daarqudni iyo bahaqi iyo meelaha la aada almuhim faqiila liahbi hura waxaa lagu yidhi wabittaali fahamka abi hurayre iyo taabiciga wax weydiiyeyba waxay xoojinayaan ma asixin in lagu awilo faqiila liabiur waxaa lagu yidhi inaa nakuunu waraa alimaam abu hurayrow mararka qaarkood imaam baan daba taagannahay inaa nakuunu waraa alimaam aduguna nabigu waxaad ka warisay salaadan faatixa lagu akhriyin waa naaqiso aan dhammaystiray faqaala wuxuu yidhi iqra biha fii nafsika nin reer faris uu ahaa oo ah, ayaa weydiiyey oo ahaa iqra biha akhri faatixadii fii nafsika si sira u ahri imaamka garab ordini korna ha u ahriyan hoos u ahri wabitaali sayidina cubaada oo haddana ka soo sheekaynaynay riwaayaa laga wariyay cinda daara qudni calaa kalaamin fii sixatiha isagu wuxuu qabayba xataa imaamka gadaashii korbaad oola ahri alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin maku dhan alxamdulilahi rabi اlcaalamiin baad kor u qaadi oo maxaa jira oladu maxaa jira daanagu imaam baan ahay anna maamun baa qur-aankaygaan wadaa maxaa salaadda salaadaada ka duway sancaani wuxuu hi wa bihi aquulu rawshaadmusa waa adag tahay hadda safki dhannaan nin walba faataxda citaaliyo imaamkana citaaliya meesha maxaa laysu daba taagaya ma yna kala wadaysaan hawl dhib badan banu malaynaya ayib marka qolyaha yidhi riwaayada waa riwaaya shaadah way gar leeyihiin faqaala wuxuu uhi iqra biha fii nafsika fainii samictu rasul lah sal l slm waa isdilaal isagaa daliishanaya imaamku fahamkiisii ayuu ku darayaa masalada rasuulka yaquul asagoo le qaala allahu tacaala ilahi wuxuu yidhi qasamtu salaata ay lfaatixata qasamtu salaata hunaa ay lfaatixa faatix waxaan u qaybshay weeye salaadda laga hadlay waa faatixadii culammaduna waxay isku raaceen shay juز'a ah ismulkulli lama siiyo ilaa liahmiyatihi alxaju carafa xaj waa carafa waa maxay carafuu xaj u dhintaa idan faatixadii waa ayadaa salaad ah alfaatixa waa juزء min الsalaa ma tamise ma ah maxay qaadatay juski muxuu qaatay isma اlkulli oo salaaddii oo dhan ah juz gabal lama siiya magac guud oo shay leeyahay ilaa likownihi sharطan aw ruknan aw liahmiyati fi dalik ayib wbitaali salaadda waxaa la siiyey shayga dhannaay iimaanka wma kaana lahu liyudica iimaanakum maxaa lagu fasiray ay salaatakum ilaa bayt اlmaqdis iimaankii dhannaadna aabbay u noqotay salaaddii dhannaydna faataxo asal bay u noqotay idan salaaddii dhannayd baa iimaanoo dhan la siiyey salaaddii dhannaydee iimaanoo dhan magaciisi la siiyey faataxana iyo ayadu magaceedi qaadatay marka qasamtu salaata iyo اlfaatixa faatixadii baan qayay baynii wa bayna cabdii waa meesha annaga shaaficiyada xoogo aan ku yar jabnay weeyo suuratulfaatixa waa la qaybiyey saddex aayadoodna addoonka alla siiyey saddexna allah iska leh ilahay wuxuu uhi midna hal aayadna aniga naga dhaxaysa saddexda aayada u horaysa waa faalla ammaan allah tacdiimkiisa weynayntiisa alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin alraxmaan alraxiim maaliki yowm اddiin saddexdaa waa faalla ammaanay allahy khusaysaa ihdina siraaط اlmustaqiim o siraaط aladiina ancamta calayhim labo hayr اlmaqduubi calayhim wala اdaaliin saddex saddexdaan ayaa khusaysaa addoommaha alla ku baryahayo addoonkay u taallaa hal aayadna rabbi iyo addoonkiisii bay udhexaysa iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin toddoba halkaasay ku dhammaatay bisin inteed u wadaan baa nala yidhi toddobo halkaasay ku dhammaatay bisin xaggeed u wadaan shaaficiyoy culays badan weeye saa ku hadhi mayno asamtu salaa baynii wa bayna cabdi niayni imacna wniayn agga macnaha loo jeeda islama eko agga xuruufta way kala badan yihiin xagga macnaha laga hadlaaya nisfayn laba isle eg laba gabal baan u kala qaybsanna weeye macaanidii iyo xuquuqdii suuratulfaatixa ay xambaarsanay walicabdi addoonkayga waxaa u ahaaday gobonnimo maa sa'la wixii weydiisto annagoo qaybsannay ya haddana addoonkayga wuxuu leeyahay wixii weydiisana waa la siinaya somaaliya waxay dhaheen laba qaydhinka ku qaybsatay bisaylka iskuma qurdubto ayib marka iyadoo sidaa tahay ilaahay subxaana wa tacaala iyadoo la qaybiya haddana gacandheeraadka waa ku siinaya walicabdi maa sa'al addoonkayga wuxuu weydiistuu leh faida qaala alcabdu addoonku hadduu yidhaahdo alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin lama dhihin bay dhaheen faida qaala alcabdu bismi اllahi الraxmaan الraxiim maxay ka bilaabatay faida qaala alcabdu alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin marka bisin meeshaad u wadaan shaaficiya garan mayna leh way iman doontaa hawshdaa ka badan ilaahaybaa ilaahay baa mahad leh allihii uunka rabbigiisi ahaa qaala allahu tacaala ilahi wuxuu odhan xamadanii cabdi addoonkaygii baa igu mahadiyey waa i mahadshay addoonkaygu waidaa qaala alraxmaan alraxiim hadduu addoonku yidhaahdo qaala allahu tacaala wuxuu odhan anaa calaya cabdii addoonkaygiibaa ifaalla ammaanay ammaantaydii buu rakaadiyey waa ku xeeldheeraaday waa ammaantaydii alxamdu lilahi rabbialcaalamiin baaba ku filay hadduu arraxmaan araxiim ku dhalay wuu rakaadiye weey oo naqtiimay oo wuu celceliyey ayib faalamaan waidaa qaala maaliki ywm اddiin hadduu addoonku yidhaahdo qaala ilah majadanii cabdi addoonkay waa i sharfay bimacnaa waa i weyneye cadamanii waa i majdi iyo sharaf yuu ii qiray boqorkii maalinka qiyaamaha akhra maalinka kala baxa ayb ille boqorradu waa mlkulyom lilahi waaxid اlqahaar weeye waa la kala tegahaya maaliki ywm اddiin adduunka waxbaas sheegataan boqor hebel caahil hebel caahil caahil way dhammaanaysa ayib nin walbuu ka caraya caahilnimadu ka caraya maalinka qiyaama wa qaala maratan mar kale wuxuu yidhi fawada ilaya cabdii fawada waa bandhigay cabdii addoonkayga ilaya xaggaygiibuu u bandhigay wixii talaa iyo awooda iyo maamul oo dhan maaliki ywm اddiin waa isku mid marka majadanii cabdi iyo tafwiidka laftirkiisa waa taciim inaad adugu tir anuu tabarmalihi allah hawshan iska leh waxaa weeye sharaf iyo weyneyn weeye qadarin faida qaala iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin qaala ilahi wuxuu hada baynii wa bayna cabdii iyaaka nacbud addoon maxaa laga rabaa ilahay keliga inuu caabudo wa iyaaka nastaciin ilaahayna waxaa laga rabaa caabidka inuu kaalmeeyo oo caawiyo oo wax taro isticaana iyo awd iyo gargaar iyo guul allay ku xidhan tahay walicabdi maa sa'al tan wey marka addoonkaygu wuxuu weydiistay buu leeyahay oo waa ah, maxay iyaaka nacbudu waiyaaka nasal wadaan ku caabudaynaa waxaana kaa dalbaynaa aan kaa doonaya inaad ilaahuna gargaarto na garab qabato waa idin yeelay wey haddaad toostaan oo cibaado dhabaa la timaadaan laakiin mushkiladu waxaa wey inaad salaadana ku tiraad iyaaka nacbudu markaad ka baxdana aad qabriga gasho oo tiraada awliya allay adeeg mushkila halkaasay ka taaganta been baad soo sheegtay marka iyaaka beenta malaa'igtu kir bay ku leedahay afqarmuunayd lena waa lagu ogya waxaad wado iyaaka nacbud allow keliga annaan ku caabudin macmuulka in laga hormariya caamilkiisa maxaadna tidhaahdeen markaad meelaha carabiyada laqbaynayseen xasri iyo qasri buu faa'iideeyaa nacbuddu soo ficilki maaha iyaaka muxuu yahay waa mafcuul la hormariyey xaggee la geeyey oo munfasila horaa la geeyey iyaaka nacbud keligaa unbaabay ka dhiganta ahad kale oonu caabudayna ma jiro adigaan ku caabud ma hiy alcibaada alcibaada waa nihaayatu maa yuqdaru calayhi min alkhuduuci wاtadalluli fain kana lilahi fahuwa twxiid wain kana ligayrihi fahuwa shirku wa kufru isbihaanbihin meesha u dambaysood la timaada wey aad aad oola timaado aadka hadduu alla waa towxiid iyo iimaan hadduu ilaahay khayrkii yahayna waa shirki iyo kufri calanka soomaaliya in loo hogto waa gaalnimo diinka lagaga baxaya wax kale iska daa naqaska aamusa ka warrama been baa laydiin sheegayaa moogtahay anagu laakiin runtaa idiin sheegaya wax kale iska daa calankaas anta shanta xidigoodle ee buluugga ah u hogataan muslimnimo runta laysu sheego ogashiyaa iska leh allah baa iska leh isagoo maalin la dejiyey qoryoolay siddeetan iyo lixda anoo socdeentaan maray waa laygu xidha xilliyo waxaa la jima ka la waxayna dad istaagi weydo hilfaha laysu qaadayo annagoo xero ordaynoo tafsiir meeluu ka socdo ka ordayna ayaa wixii naga raacay alla ogyahay marka waxaa weeye iska ilaaliya shuruuc gooni uu leeyahay waaniin buu leeyahay ninka ku khaldama xad la maryuu leeyahay xabsi buu leeyahay wuxuu leeyahay qaaraamaad lagu saarayo waa diin madax bannaan oo diin اlkufri wاaaquut ah diin dimuqraaiya ah u hogataan ood u foorarsataan sida allo loogu hogtahee diinka bannaanka ka tin iska ogaada iska ilaali iyaaka nacbudu fahm bay kaaga baahan tahay iyaaka fahm bay kaaga baahan in usbuuc la akhriyey iyada aayadda keli la fasiray kaaga baahanta qolyihii dhagax buur qolyahala garanaya bidixeeda fadhiye sheekh cabdiraxmaan afgoriya dheen tafsiir noo bilow bismi illaahi araxmaan araxiim markuu konton cashir ka gala iskaga dareereen iskaga tageen bismi illaahi raxmaan konton cashir konton fadhi geeloodu iyo cobo la iska aadaynaya falfaliy halkaa u kala dhaqaaqay lagu kala tagay waxaa weeye aayad walba macnahay xumbaarsan tahay waa culus yahay diintu fahm bay u baahan tahay sayidina cali wuxuu yidhi ma aha diinku kitaabo badanoo la xambaaree waa faham qalbiga ilaahay kuu geliyo ood fahanto indhahana aad taagayso wax badan ma taraan laakiin wax lagu arko xaqa lagu arkay u baahayiin baatilka lagaga leexdo qanjir meeshaa ku wareegahaya wey midka khamrada ku cabaayo iyo adugu maxaa isdoonisa haddana indhaha xaqa aadan ku arkayn ayb waxba hadda ayaana kusii mashquulle xilli kalon baan jaanis heli doonaa aan fiqigayga wato ida qaal iyaaka nacbud waiyaaka nastaciin qaala hada baynii wa bayna cabdi walcabdi maa sa'al faida qaala hadduu yidhahdo addoonku ihdina siraaa almustaqiim jidka toosan allow nagu hanuuni siraa aladiina ancamta calayhim oo ah wadadii kuwa aad u nicmaysa ku galladaysatay khayrka hayr lmaqduubi calayhim oon ahayn kuwii loo carooday ama la dhumiyey qaala ilahi wuxuuna hada licabdii walcabdi maa sa'al tani addoonkayga iskale addoonkayga wuxuu weydiista waa siinay qaala subn cuyna wuxuu yidhi xadaanii bihi xadiidka waxaa ii tabiyey alcalaa bin cabdiraxmaan bn yacquub baa ii sheegay canti horaa ku khaldami wey canti horaa ku khaldami wey canti horeen soo sheegay ahbarnaa subyan bn cuynata canilcalaaha ay mooday inaan cancanaynayo oo axad kale u marayo toos baa looga qaatay wey sufidhiyar wuxuu dhaantamoodo ku dhimo tayib caawana buu dhawaaqaaya waxaan jirin buu qaadahay marka wuxu aan qaada intaad dhaanta moodo ku dhimo uri dikri baan wadaa ayb dirina ma ahaata markaa wuxuu ku le ku khaldamin canta canta ku khaldamin dakhaltu calayhi calcalaa baan u galay ibn cabdiraxmaan baan u galay wahuwa mariidun fii beytihi asagoo gurigiisa joogaan ku booqday fasa'altuhu waan weyddiiyey ana anigubaa canhu can xaali calaa weydiiyo see tahay baan idhi waa suuragal damiirka xadikan log alaisana waa suuragal xadiidkaan weyddiiyey kadib bau ii sheegay oo waxaan idhi xadiidkii ku saabsanaa faataxa in la qaybsaday ilaahay addoonkiisu ay qaybsadeen ilaahayna addoonkiisu wuxuu weydiiso uu siinayo khayrkii badnaa xadidka ii tabi baan idhi waa suuragal damiirka iyo in wadaad xanuunsanoo la booqday maxaa maxaad ka bilaaba xadiid baan kaa rabaa mise sheekhow see bal xalkaada ka horran madax qabasho tooyasho la tooyadu u baahan yaha marka hore laakiin damiirku daahirku waa in xadiidka loo celiyo daahirku sidaas wey daaltu alayhi calaaban og wahwa mariidun fii baytii gurigiisaan ku boqday fasa'altuhu calaabaan weydiiyey ana anugu canhu can اlxadii faahbarnii bihi uu ii sheegay oo ii tabiyey marka waa diqada muslima wuxuu rabaa inaadan ku khaldamin subayr ibnu cuyaynata laa yudallis wain dallasa laa yudallis ila can iqatin wa imaam imaam la yaqaano wey saa darteed waxay dhaheen muxadiidu cancanatu sufyaan wa taxdiiduhu sawa ibnu cuyayna inuu can ku yidhaahdo inuu abarna waxadaanii ku yidhahdo waa isku mid lanna laa yucancinu ila can iqati waimaamin cadlin xadana qutaybaة bnu saciidi can malik bn anas can اlcalaamd cabdiraxman anahu samica xumla aba saa'ib wamashhuuru bikunyatihi walaa yucrafu lahu ism cala taxqiiq magaciisa aad lama yaqaan wadaadana cabdulahi bnu saa'ib almadani bay ku sheegaan dhib ma lah anahu samica wuxuu maqlay abasaa'ib alansaari ayuu maqlay mawla haashim bn zuhrata yaquul mawla hishaam bn zuhra cafwan hishaam bn zuhru mawlo abu saa'iba yaquul asagoo le samictu ma yaquul asagoo qala rasul sl slam fadakara xadiidka hadda soo marteen buu sheegay yani dariiq labaad buu raba mutaabacaadka xadiidku badanaya ilaa hadda waxaynu marayna min ariiqi calaa can abi can abi hurayra hunana waa maxay waa can ilcalaa can abi saa'ib can abi hurayra aabbihii buu meesha xadaanii muxamed meesha xabaa ii qoran xabaa ii dhiga aniga xada meesha in la dhigana asal ma ahay hmm? kulligii maxaabaa idin dhiga ayb idinku xaa meesha ma taalo soo maha waxadaanii horteeda nimay xa u taalla ma jiraa yaa in xaa meesha ogu qoray idinkaa naga fiican haddii intaan maan raadinaya maxaad ii wareerinaysa waxadaanii moxamed bnu raaficin qaala xadana cabdالrazaq akhbarna ibnu jurayj akhbarani calaam cabdiraxmaan ibni yacquub ana aba saa'ib mawla bni cabdالlahi bni hishaam ibni zuhrata ahbara wuxuu u sheegay annahu samca aba hurata yaquulu qaala rasul l sl slam man sallaa salaatan man sallaa salaatan ninka salaad tukada salaadda ama sunno ha noqoto ama salaad habeen ha noqoto ama salaad dharaareed ha noqoto mid waajiba ha noqoto janaaز ha noqoto cumuumka xadiidku waa muhiim jiddan man sallaa salaatan wuxuu baabi'inayaa qolaha yidhi salaatuljanaaza faatax la ahrin maayo salaatuljanaaza horta ma salaadba mise ma aha wayta haddaad tidhaahdo leenahay waa laazim ayb man sallaa salaatan ninkii salaad tukada falam yaqra' aan akhriyin fiiha fi salaa bium اlqur'aan aan akhriyin waxaa weeyaan fahiya khidaajun fhy khidaajun fahiya khidaajun hayru tamaamin xadiidka qaybta hore marta ku dhamaystiraysa ayb fadakara bimili xadiidi sufyaan xadiidka sufyaan oo kale uu sheegay sufyan ibnu cuyayna waa kuma ninka sheegay waa ibnu jurayj ibnu jurayj sufyaan baa ka soo qaadanaya calaa soo ma ahayn ibnu jurayjna calaa buu ka qaadanaya wa fii xadiiihima xadiidkooda waxaa ku jira xadiiihimaa ayuu jeedaa maali ibnu juraj dhaha maali ibnu juraj baa hadda u dambeeyey maalik ibnu anas can ilcalaa iyo ibnu jurayj can ilcalaa soo ma ah waa maalik ibnu jurayj waxaa loo jeeda hadda wa fii xadiiim ilaa sufyaan xadiikiisi waad soo marteen kuma noqonaysid labadan wadaadee dambe ayuu ka hadlaya imaamku wa fii xadiiihima xadiidka maalik iyo ibnu jurayj kilahuma can ilcalaa buu ah waxaa ku jira riwaayadooda qaala allahu tacala ilahi wuxuu yidhi qasamtu salaata baynii wa bayna cabdii nisfayn laba isleeg baan ka dhigan agga macnaha loo jeeda fa nisfuha lii barhkeed anaa iskalo waa ammaan iyo faalla ammaanid wa nisfuha licabdii qaybna niskeedna waa addoonkayga iskalo waa tugmo iyo baryo allow uu ilahay barya addoonku xadaanii axmed bnu jacfar almicqari mcqidi cafan qaala xadaana nadr ibn muxamed xadaana abu uways wasmuhu cabdulah bn cabdilah waa nimay isku qoys yihiin maalik ibn anas abuxi cabdulahi bn cabdulahi bn uways ibnu mali bn abi camir abuxi baa mali bay isku qoysi abarnii cala bn cabdiraxmaan qaal wuxu uhi samictu waxaan maqlay min abi aabbay waxaan ka maqlay haddaan cala ahay abi cabdiraxmaan ahaa wa min abi saa'ib alansaari mawla hishaam bni zuhrata soo martee waxaan ka maqlay labadaa wadaad wa kaanaa labadu waxay ahaayeen jaliisay abi hurayra niman la koodoo la fadhiya inta badan abi hurayra niman cilmiga jecelo culmmada ka agdhow ka agqaaqin baa jira caamada qaarkood caamo culmo la koodlayaa jirto iyagu laftirkoodu aan liidanin oo wadaaddo badan waa dhawada samriyey niman niman baa gar ii keensaday waa dhow sanadkan dhexdiisabahay marka waa niman caamo wadaad ba intay u tageen bay su-aasha weydiiyeen ay u tageen baa su qaab u fatooday nin nimanka duqayda yman caamada ka nin nabadoon u ahaaye wuxuu yidhi wadaada waa khaldanta maxaa jira iyo lixdii sheekh hebel saasuu xukumay sagaashan iyo kowdii hebel baa xukumay wadaaddo uun uun soo maray buu nin walba qaabkaasuu xukumay ma ayagaa khaldanaa mise adaa halkan ay yimaadeen kadibna wadaaddii hore ee sideedamaadkii siday noqde siday xukumeen bay baashu noqotay caamo musiibe a jirta culamalakooda iska ilaali yaysan ku gaadi wakaana waxay anjeliisay abu hurayra ahaayeen qaala waxay dhahan labadaa wadaad qaala abu hurayra radi allahu tacaala canhu qaala rasul sl ly slam man sallaa salaatan ninka salaad tukada lam yaqra' fiiha uusan akhrin salaada gudaheeda bifaatixati اlkitaab kitaabka qur-aanka hooyadii ama bilowgiisa oo faatixa loo jeedo fa hiya salaadaasi khidaajun ma dhammaystiro yaquuluha abu hurayr wuxuu sidaa yidhi alaaa saddex goor buu ku celiyey fadakara wuxuu sheegay bimili xadiiihim xadiidkoodi oo kale uu sheegay ninka sheegayana waa abuweys abuweys baa wuxuu sheegaya xadiidka sufyaan oo kale kii maalig oo kale kii ibnu jurayj oo kale soo mayna soo marin sufyaan can cayn ilcalaa maalig cayn ilcalaa ibnu jurayj cayn ilcalaa yaa ku soo ku biiray abu uweys fadakara wuxuu sheegay weeye ay saaqa abuweys yaa kuu qadaran wuxuu kaxeeyey bimili xadiiihim xadiid aljamacati oo sufyaan maalig ibnu jurayj ah inaad i garateen bay la tahay xadaثna mxamed bn abdlah bn mayrin xadana abu usamata xamaad bn usama can xabiib bni shahiid alsdi qaala wuxuu uhi wadaadkaa samictu caطa yani ibn abi rabax caطa inta badila ilaaqo weliba abu hurayr daba taaganya waa caطa ibn rabax almaki yuxadiثu asagoo tabaynaya xadiidka can abi hurata radi allahu tacala canhu ana rasul la sl slam qaal laa salaata salaadi ma jirto ila biqira'atin laa salaata ila biqira'a inta aad soo wadeen o dhan hadda la soco hadda salaad walba salaad walba oon lagu akhriyin faatixo waa naaqis ma dhammaystiraad soo marteen weli ma haysaan fii kulli ragca la socda ragcad walba waa in lagu akhriya weli ma haysaan haddaan duhurkoo dhan baa hal ragcadoo ka mida ah aan faatixada ku akhriyo inay asixii baa xadiidku ku cad afarta ragcadood baa salaad isku ah ragcad walba iskii salaad ooma aha bidaliil nabig wuxuu ihi xadiidka cibaada hamsu salawaatin katabahun allahu calaa cibaadi an salaadood an salaadood duurku waa hal salaad xishow waa hal salaad maqribku waa hal salaad hamsu salawaatin axaadiiii badnaydee alisraa walmicraaj aad ku soo marteenna ilaahay nabiga wuxuu ku fardeelaye eh, an salaadood maladho waxaa lagu fardeelay meeqa ragcadood bay isnu qunayaan saddex min afar horta labiyo toban idhaha shan ugeeya imisa wey toddobiyo toban salaadood miyaad maqasheen mise shan salaadood baa la shan salaadood idan salaad walba ragad ka mida ah haddaan ku akhriyo xadiidkan waan ka baxsaday salaad walba hal ragcadoo ka mid ah haddaan faataxa geliyo xadiidkan waan ka badbaaday xisaabo kaloo laga daba keeni doona hay dambeeyeen wadalika fii kulli ragcatin oo xadiidkii musiii salaati aad ku marteen waa hawlo kale amaa meeshaan muslim allahuma riwaaya cinda albukhaari oonu tilmaami doono mooye almuhim laa salaata salaadi ma jirto ilaa biqira'atin qur-aan la akhriya mooyeene ilaa biqira'atin faqra'u maa tayasara iyo faatixaba waa ku dhici kartaa laakiin waxaanu ku fasiraynaa riwaayadka horeynu soo marro faatixa loo jeeda qaala abu hurayra wuxuu yidhi u fiirsa fiqigiisa famaa aclana rasuulu ullah rasuulka ilahi wuxuu kor noogu dhigay oo na maqashiyey aclannaahu lakum waa idin maqashiinaynaa yacni qur-aanku nabiga kor u dhigay ama dikrigu kor noogu qaadayna maqashiiye meeshii u aadayku qaaday ba annagoon kor u qaadayna wamaa ahfaahu wuxuu nabigu siraystayna ahfaynaahu lakum waa idinka qaranayna annaguna hoos bau dhigaynaa wey bimacnaa meeshii lala jahrigeli jir qiraa'ada iyo adkaarta waa la jahraynaa meeshii la siraystana waana hoos bau dhigaynaa sunnaduna waa in la raaca sidaa oon lagu khaldamin wey xadiidkan riwaayadaani waxaa muuqata daahirkeedu waxaa ka muuqda lafdiga hore ee laa salaata ilaa biqiraa'a inuu marfuuc yahay intan dambana ay marfuuc tahay xadiidku laba faqrou ka kooban yaha waa aragtaan famaa aclana rasuulullahi waa marfuuco muran ma qaybta hore maxaa ku cad anna rasuululahi qaala laa salaata ilaa biqiraa'a intaasu wuxuu yidhi daara qudli wadaadka qodqodka badnaa wuxuu leey waxaa la tafruday abu usaama xamaad ibnu usaama la tafruday xufaada ka wariyey xadiidka ninkan xabiib ibnu shahiid ka qaatay oo carakawa ah, ayuu khilaafay buu leeyahay abu usama oo xufaaddaasi waxay ka dhigeen xadiidka min qowli abi hurayra oo ah can abi hurayrata qaala abu hurayra abi wuxuu yidhi laa salaata ilaa biqira'a sidaasay wadaaddaha kale ku wariyeen in xadiidkoo dhanba marfuuc laga dhigo waxaa la yimid buu leeyahay abu usama fakhaalafa aljamaaca riwaayadiisu marka waa shaada ayuu qarinaya abu mascuud adimashqi fii kitaabi aljwibana wuu ku raaco wuxuu yidhi lacamrii waa sida daara sheegay waxaan ku jawaabana ma garanayo xaafidn xajar wuxuu yihi siduu sheegay ma sida adugu aad sheegtayna ma taageersani xadiidku asagaa tusaya inuu marfuuc yahay qaybtan dambaa tusaysa warka hore laa salaata ilaa biqara yahay marfuuc haddii kale intan dambaa hallaabaysa jumlada dambe tacliiliyada ah yaa hallaabaysa famaa aclana rasuul lakum xaggay daba socotaa haddaan war horo marfuuca uusan jirin ayib saada xaafidku wuxuu ihi nacam qowluhu ma asmacnahu ma eh, eh, aclanahu wma akhfa canna yushcir bأna jamiica ma dakarahu mutalaqan can الnabi sal ly slam fayakunu liljamiic xukmu rafci buu le xaafidku waa runtii wadaaddaha mawquufka ka dhigay iyo xamaad ibn usama way wada socdaan oo xamaad baa saxan lanna xamaad ibn usama waa xaafid muطqin ah xadiidkana tusaya inuu kulligii marfuuc yahay abuure intuu hawl sheegay ya wuxuu yidhi wuxuu nabigu kor u dhigana waa idinku dhigaynaa wuxuu hoos u dhigana hoos baan u dhigay macnaha waa maxay waxaan soo sheegay nabigaan ka xigtay wey waxaan soo hormariyey laa salaata illa biqira'a nabigaa ii sheegay marka xaafidka raygiisa ka saxan tacliilkaas daaraqudni iyo khayrkii weliba baabkan bacdu ahli cilmi waxay u baabaysteen xadiidkaani baabu اljahri wاlsraari fi الsala saasaa fiicnayd oo inta hore baabkii gooni loo gooyey halkana baab la gunto ah baab اljahri wاlsraari fi الsala salaada in qaybna la siraysto hoos loo dhigo qaybna kor loo dhigo lanno halkuu ka bilowday israar iyo jahriga ka bilowday xadaana camr naaqid وزهير بن حرب واللفظ لcمر قال xدثنا إسماعيل بن إبراهيم أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم بن عليا loo jeeda أخبر بن جurayج عبدالملك عن cطاء بن ربيح قال قال أبو هريرة أبو هريرة wuxuu yidhi في كuلi صلاaة cafوا في كuلi صلاة salaadoo dhanba يuqرأu ama yaqra'u yuqra'u bukhaari baa wariya anuu yaqra'u oo musama ii dhigan musama ii dhigan yaqra'u ay lmusalli wey salaad walba ama duhr ha noqoto ama casar ha noqdo ama cisho iyo maqhrib ha noqdo ama salaad fajar iyo subx ha noqotee tukanaya waxbuu akhrinaya fii kulli salaa salaad walba yaqra'u lmusalli tanaas yaa caddaynaysa famaa asmacnaa rasuullah wuxuu rasuulkuna maqashiiyey calayhi salaatu wasalaam asmacnaakum waa idin maqashiinaynaa waa la jahraynaa wamaa akhfaa mina nabigu wuxuu naga qariya saraystayna akhfaynaa minkum waa idinka qarina haddaan anagu faqaala lahu rajulu nin baa wuxuu ku yidhi abu hurayr khallaad ibnu raafic baa la yidhahdaa ninkaas magaciisa khallaad ibnu raafic yaa wuxuu yidhi in lam azid calaa ummi lqur'aan ka war khallaad ibnu raafic saa'ilka abu hurayra weeye ninkaan kuu sheegayo in lam azid haddaanan ka kordhinin calaa ummi lqur'aani maxaad iga leedahay haddaanan faataxa shilin ku maxaan ka booda maya maya waa mid kale in lam azid calaa ummi lqur'aan faatixaadaan waxba ku dara abu hurayrow maxaad iga leedahay faqaala wuxuu idhi in zidta haddaad ku kordhiso alayha cala alfaatixati fa huwa ziyaadadu khayrun waa kuu khayr badanta war faatixadaad wax ku dartoo suurad kala raaciso waa khayr wa in intahayta haddaad ku ekaysato ilayha ila alfaatixa intahayta ilayha ila alfaatixa ajza'ad canka way kaa gudaysaa abu wuxuu yidhi haddaad faatix wax raacisana waa khayr haddaadan raacinna waxba laguma haysto asagaana soo wariyey ninkaan faatax akhriyin fasaacidan salaad ooma jirto isagaa soo wariyey saana u fasiray fahmu saxaaba marka dhankaa ah fahmu saxaaba dhankaasuu maray wax saxaabiga ka sugan tahay faataxa in wax lagu daro oo calaa sabiili wujuub ma jiraan faataxa in wax la raaciyo calaa sabiili wujuub saxaabi ay ka sugan tahay ma jiraan xasan albasri iyo jamaaca ugu horraysay wax waajibiya faataxa in wax la raaciyo xadaثna yaحya بن yaحyى التmيمي قال أخبرna يزيد يعني بن زريع البsري عن xبيب بن أبي قريبة المعلم xy المعلم xy بن شhهيدkaad soo martayna hore ma aha can caطا بن رواح قال قال أبو هريرة في كuلi صلاaة قراءة salaad walba قراءة gasha salaad walba oo duhra ama casr qira'a gasha fama asmacana الnabiyu nabigu wuxuuna maqashiya asmacnaak waa idin maqashinayna wama akhfa mina wuxuu nabigu naga qariya u saraystayna hoos riya loo jeeda afaynaahu minku waadan ka qarn waa markuu weliba imaamka ahaa markuu sidan leey waa xilligii marwaan uu kaga tegi jiray madiine ummadda tujin jiray abu hurayra ayuu saa odhan jiray mararka qaarkoodna hadee waa isagii ka noqday meeluu u diray sayidina cumar marbuu gobollo waali ka noqday waagii dambana sayidina cumar uu kimooradooga abu hurayd garanaysaan xoolo la yimid iyo cuuri musaadara xoolaha xageed ka keentay war fardaan waan iibsaday baa intan ii dhalo oon ka gata ka iibsaday intanna beerta heblaan ka keedsaday intanna waa intaad baytimaalka iga siin jirtay anu nin iska dadyaro iska duunya yar baana wax waa i bulaa iga lexo maya bangiguu kaga xareeyey baytimaalka waxoo dhan ba xoolihii waa baytimaalka markaasuu dhihi jiray allaha cafiyo cumar wuu u ducayn jiray laakiin waa waa si aanaan jeclaan ba iga galay buu dhihi jiray <laughs> ayib marbu amiiri waali ah waali ahaa sayidina cumar asagoo de ku ijtihad wuxuu arkaa in hantida guuda muslimiinta la badbaadiyo in hantida muslimiinta la dhaco la badbaadiyo ayaa yaa dhaanta weeye in ruux shaksiga ah wax la yeelo taqdiimu almaslaxa alcaama cala almaslaxa alfardiya waa asal diineed wey asal diineed asalna hadaaya alcumaalu huluul bay ahayd hadaaya alumaraa huluul nin meel qabta hadda weeye inta badan xoolo hadyadaa loo keenaya hadyadda maxaa loogu keeni magaca dowladda xambaarsan yahay garoy garabka ku daaq weyaan in hebel baata rag waxama dhaantid laakiin markaan gobarnatore kuu magacawnay waxaan hanti ah iyo magaca ee waxaan imanaya muxuu ku imanayaa bismi dawla madallada iyo magacaad xambaarsan tahay iska leh ayaa xoolahana bankigeeda ku dhacaaya saydina cumar halkaasuu ka duulaya wabitaali wuxuu rabaa saddan lidariica san hadda wixii ka dambe amiir dambe uusan xoolo u dhunsanin siyaasa alcumariya haddii lagu dhaqmi laha dhibkama ma jireenba ayb ninka diiday weeye xataa niman qaraabin in xil loo magacaabo reer bani cadi o dhan bu xil ka dhaariyey reer bani cadi o dhan saciid ibnu zayd oo cashal mubashir wuxuu hi kuma jirtid waana noolaa maya reer bani cadiye wey anaan qaraabana maaa wadaadkanna de waa min asaabiqiin alawaliin waa dadkan u lamid yaha maya adoona waaa saa lagu magacaabo horta heble imise caruur bay leedahay baad ka bilaabi yaa horta dad yaa ii xiga halkaasay baashu ka bilaabanaysa dad yaa ii xiga xoolahaday gashaa ma gasho hantida islaamka iyo iyo xilka dowladeed ma gasho soomaalia waxaa iskaga qasan e soomaaliya waxaa iskaga qasan wixiisi iyo wixii islaameed ma kala yaqaanaan ayib aafadaasaa jirta waman qara'a ruuxii akhriya biummi اlkitaabi faataxa ruuxii akhriya faqad ajza'ad canhu way ka gudday waman zaada ninka wax ku dara faataxana fahwa ziyaadaha afdalu u khayr badan fiqigii sayidina abu hurer waa sidaa uu sheegay wey xadaثnي محamed مثنى qال xadna يزيح بن سعيid القطان عن عubayd اللahi بن cمر بن xفص الcمري qال xadaثnي سعيد بن أبي سعيid المqبري عن أbي أbي أbu سعيid kaysاn kaysاn بن sacd ba magaciisa la yihahda abu سacيid buu caan ku yahay عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رsuل الله صلى اه عليه وسلم dخل المسجد nabigu masjidkuu soo galay xadiikii musii salaati baa bilaabanay daara qudni fi kitaabi atatabuc wuxuu leeyahay yaxya bn saciid alqaطaan wuxuu khilaafay asxaabu cubaydillaahi اlcumari afar xaafid buu sheegay afar xaafid yuu sheegayoo xadiidka ka dhigay can cubaydillaahi can saciid abi saciid almaqburi can abi hurayra muxuu diidan yahay keliya lama sheegi leh abiihi in la geliyo can saciid bni abi saciidin can abiihi abiihi in meeshaa la geliyo bayna saciid wa bayna abi hurayra in abu saciid la geliyo wuxuu leeya waxaa la yimid keliya yaxya bnu saciid alqataan xadidaya md ataan soomay haysaan afar xaafid oo macmar ka mid yahay oo maxaan ku rahdaye ka mid yahay wadaadka ahaa cabdullahi bnu ciisa rag fara badan ayuu tiriyey wuxuu le marka waxaa weeye ziyaad wuxuu tilmaamay marka in ay shaada tahay inay shaada tahay buu tilmaamay marka hore haddee haddii shuduud aadaan tilmaamayn maxaad ka rabtaa muslim oo oo u leedaha saasuu yidhi yaxyana wuxuu khilaafay jamaacu khilaafay laakiin marka dambe u ka dabatago wuxuu yidhi u fiirsa hadalkiisa in badan warkii adiin soo sheegay buu rumaynaya wuxuu hi waa yaxya xaafi yaxmed saciid alqataan waa xaafi wayushbihu an yakuuna cubaydillaahi xadaa bihi cala alwajhayn hadduu intaa maxaan kaaga karlay daaraqudniyo wuxuu yidhi daaraqudni yaxya ibnu saciid alqataan horta waa xaafi oo nin xifdi yar ma aha marka waxay u eg tahay buu hi cubaydillaah inuu laba weji ku warin jiray oo marna aabbaha sheegi jiray marna ka tegi jiray yaxya wuxuu ku qaata asagoo aabbuhu sheegan yahay wadaadaha kalena waxay ku qaateen aabbahoon sheegnayn idan saa darteed muslim kas buu u hormariyey riwaayada aabbaha wadatay riwaayada aabbaha wadina gadaal buu geyn doonaa ayadaa xoog badan bu muslim qabaa لأن أحمد سعيد القطان waa min أثبت الناس min أxفظ الناasi وأتقنهم bal huwa متشدد xatى في نقد الرiجاaل waad ogtihiin dhibba ma laha dakla اlmasjida nabigu masjidkuu galay fadakla rajulu nin baa galay ninkii reer suraqii ansaareed baa soo galay fasallaa salaad buu gala oo tukaday uma jaءa waa yimid saxaabigii fasalama calى rasuulka ilahi buu salmay asalaamu calayka ya rasuul اllahi buu yidhi faradda rasuul اllah rasuulka ilah baa ka qaaday asalaama salaantii buu nabigu ka qaaday ninkii qaala nabigu wuxuu yidhi irjic laabaha daba laakiin oo fasalli tuko fainaka lam tusalli sharcan lianna almacduumu sharcan kalmacduumi xisan somaydan soo mara qaacidadii sharci ahaan waxaan asixin wuxuu ka dhigan yahay waxaan jirin ayib farajaca arajul ninkii baa laabtay fasallaa wuu tukaday salaad labaad buu tukaday kamaa kaana sallaa min qabl wey si marka hore u tukaday intana allii alla de halkaaba ma dhaafin karo uma jaءa il nabigu mid calayhi الsalaaة wasalaam fasallama calay nabigu salaamay faqaala rasul uu uhi wacalayka asalaamu adaguna salaanta waanu kaa qaadnay nabadgel allah ku siiyo uma qaala irjic fasalli fainaka lam tusalli noqo mar saddexaad oo soo tuko salaadda hore ragcataynka hore kaama asixine xataa facala dalika alaa maraatin ilaa uu saddex goor nabigu ninkaa celiyey faqaala arajulu ninku markii saddexaad wuxuu yidhi waladii bacaka bilxaq allah xaq kula soo diraan ku dhaartay maa uxsinu ma aqaan hayra haadaa waxaan intaa ka ahay markii u horraysay iyo markii u dambaysku meel oon soo ma dhigan ha intaasay iga tahay nabi allow wax kaloon ku dari karo waxba ha igu rafaadin ku noqo mar afraad iyo mar shanaad waxba hay dhihin leanna halkaa dhaafin maayo callimnii yaa rasuul naba loo ibarburi salaada wax iga khaldan nabigu wuxuu qoonsida waa afcaashi salaada tuma'aniinada weeye tuma'aniinadii xasiloonidii salaada ayuu qoonsaday suubanu calayhi salaatu wasalaam a'immadu waxaa laga rabaa rukuucdii sujuudda inay ku xasilaan qadarkii aad faatixada akhriday eed qur-aanka soo akhriyay qadar ku dhow waa in la rukuucsanaado la sujuudsanaado qubqubta laga daayo rukuucda iyo sujuudda qaala wuxuu idhi saxaabi nabigu hadda tilmaan baa loo bilaabay tilmaan baa loo bilaabay idaa qumta ila salaa nabigu macallin waxaa weeye hawshaas maahir ku ah maahir ku ah marka intii kaa khaldan bisa ku dayn mahaye wax kaloo kaa dhiman baa lagugu dari nabi allah waan safaraa badda ku safaraa dooma saxiimada waan qaadanna idan nabiyron wadanna haddaan cabnana haddee weyse la'aan baan noqonayna maxaan samaynaa badda maku weysan karaa intay sheegteen in kalebaa loogu dira huwa طuhuuru maauhu oo intaa rabteen ah alxilu maytatuhu ruuxuu intuu kugu dhiibay keliya inaad u dhibto xogo magaannimo wey magaannimo waa badhaynimo ruuxu waa caamay wax badan buu iskaga baahan yahay waxaad dareemayso inuu baahan ogu daro diinta ka mid a haddaasa tiraada nin walba inuu intii weydiisto ma u dhiibahayo oog wax wey ma quruxsan nabig wuxu idaa qumta ila salaa salaad markaad u istaagto fakabir xidho horta salaada allah bardhi uma qara akhri maa tayasara macaka min alqur'aan kadibna waxaad akhridaa wixii qur'aan ee marka aad taqaano xanafiyaalkan iska lalaadiye faataxa way bay dheheen uma qur'aan baa loo dhiibay faataxa lama sheegin bay dheheen uma rkac rukuuc xataa tadma'ina raakacan ilaa aad xasisho adoo ruucduna ku xasil weeye ku nagow uma arfac soo toos xataa tactadila qaa'iman ilaa aad ekaato adoo taagan si fiican u joogsato isqotami saad ruucda oga soo kacdo dhabarkaadi oo saa haddana sii soco hadde maxaad qabatay wixoo dhan baad isku labta waa inaad kala saarto istaag haddana uma sjud sujuud xataa taطma'ina saajida ilaa ad xasisho sujuudda ku xasisho uma arfac soo toos sujuudda ka soo toos koobaad xataa tadma'ina jaalisan fadhiga dhexe ila aad ku xasisho uma afcal dalika fii salaatika kulliha ragcad baan hadda kuu tilmaamaye salaadoo dhan sidaa u tuko xadiidku marka xadiid qiimo badan weeye fiqiyaad badan baa ku jira waxaa ku jira oo ka mida mar walbood ruuxa kuluntaan inaad salaami karto saxaabigu waa tukadaa nabigu u yimaadaa waa salaama nabigun waa ka radiyaa war salaam badnid adugu masalaantaad ku khafiiftay ruuxa lama dhihi karo nin baad la istaagtay waad ka dhaaa waa ku soo noqotay salaam alaykum waad ka tagtay salaam calaykum yani waa min asunna waaga nabigu waa saxaabigu waa tukanaya nabigu haddana salaamay nabigu waa ka radinaya saddex goor afar goor oo la wada jooga hadda oo meel aan la kala adi mar walbooo la kulmo kulanku ha isku dhowaadabe waxaa inay sunno tahay in la issalaamo salaanta la qaadayo mid walbana ay xaqu raddi ay leedahay waxaa kaloo ku jira in ruuxa mararka qaarkood ee shayga lagu celcelin kara si loo ogaada meesha u dambaysa waxgaadhsiinayo nabigu wuxuu islaa mar walba u celinayey wuxuu islaa amuu hagaajiyaa ma aha in khalad la celcelinayo war salaada hore maadan sixinee bal saxa weeye ama wax ku daraa wuu ku dari waaye bal ku noqo markuu arkan inay ka taagantaha asna wuxuu nabi allo halkaas iga taagantaha ee ma aha in khata iyo gef la badinaye nabigu wuxuu shinsanayey in mar wal mar ka dambaysa ay dhici karto inuu wax hagaajiyo wax saxo saasuu nabigu ugu celcelinaya alayh isalaat wasalaam iyo faa'iido kaloo jirto waa maxay hawshaasi inaysan weligii aysan qalbiisa ka bixin meeshay dibir kaa raacdo si fiican lagugu sansaareeyo weligaa iloobi maysid soo saa ma ogid hawshaa waxaa la rabaa saxaabigu inuu qabto orgob ku yidhaahdo dib dambe aysan ka fakanin ila waa tii lagu imtixaanay ku noqo celi baan ku idhi mar saddexaad tuko weligii niyihiisa ka bixin mayso wuu qabanaya wuu xifdinaya qisay noqonaysa aan ka hadhin maskiisa aan ka bixin nabiguna tuurabe wey ayib ninkii la yidhi ariga foodid maa ka erta muxuu yidhi ha xasilaan leah dirinbuba daaqayaa wuu xasiloonaya foorida ka ayarba maya halka inuu uusan ka dhaqaaqin baan rabaabu fooridan ku wada hayaa dii kale wuu yaacay wuu socoraya marka nabigu intaasuu ka rabay calayhi salaatu wassalaam waxaa kaloo ku jirta tii aan sheegayno in mutacalimka loo korriya wixii la dareemayo inuu baahi u qabo oo intiisa bes aan lagu daynin ayb wixii markaa nabigu u jeeday waa afcaasha riwaayaad kala caddeeyeen hawshuu nabigu tarkiisiyey waa afcaasha sujuudoo lagu xasilo rukuucdoo lagu xasilo ictidaalkoo lagu xasilo juluuska bayna sajdataynoo la kala soco lagu xasilo howlahaas buu nabigu aad u tarkiisiyey calayhi salaatu wasalaam wayna iman doontaa in badanoo ka mid a xadaana abubakr bn abi yidhi imaamku qaala xadaana abu usama xamaad bn usama wa cabdullahi bn numayr alhamdani xa xadana numayr numayrkan dambe waa mamd waa muxamed maxamed baa sheekhiisa cabdullahina waa sheekhu sheekhihi xadaana abi abi cabdullahi numayr oo haddee warka horeba maqrun ku ah biabi usama maqrun ku ah wuxuu yidhi qaala labadaood waxay yidhaahdeen qaaladaa waayo waa abu usaame iyo cabdullahi bn numayr ayib xadaana cubaydillaah alcumari can saciid abi saciid almaqburi can abi hurayrata soo ma aragti abu usaame iyo cabdulahi bn umayr waxay khilaafsan yihiin yaya bn saciid alqaaan yaxya bn saciid alqaطaan can cubaydillaah can saciid abi saciid can abiihi can abi hurayra somayna soo marin warkii daara qudni raggi uu khilaafsanaa marka uu sheegaya abu usaame iyo waxaa kamid abdulah bn umayr baa ka mida idan muslim riwaaya dambaysu dambaysay tii hore asaga agtiisa la xoog badan dhibba ma lah anna rajulan ninbaa dakhala almasjid miska soo galay fa sallaa waa tukaday wa rasuulullah rasuulka ilahna fii naaxiyatin uu dhinac joogo masaajidka darafbuu ka fadhiya wa saaqaa waxay kaxeeyeen abu usaami iyo cabdullahi numayr wa saaqaa abu usaami iyo waxay kaxeeyeen cabdullahi numayr alxadiiday kaxeeyeen bimili hadihi alqisa qisada horeynu soo sheegnay oo yaa warinayay yaxya ibn saciid alqataan baa warinaya hadda ayib wazaadaa fiihi waxay ku dareen la dheer yihiin la dheer labada wadaadee dambe idaa qumta ila salaa u fiirso muhiimadda fa asbiq alwuduu'a ma weysaa saxaabi ka khaldanay kama khaldanayn salaad baa ka khaldanayn weyse kama khaldanayn ee waxaa weeye marba haddaan kuu dhilqalo wax kuu sheegayo waa kuu kordhan si fiican wax kuu barhaya idaa qumta ila salaad haddaad salaad u istaagto yacni aad doonto inaad tukato wey fa asbiq alwuduu'a ku xeeldheerow oo si fiican u weysayso uma istaqbil qiblata qiblada saxaabigu uu qaabilaya kama khaldanayn qibladana qaabil u sii jeedso fakabir allahu akbar dheh yani wixii faaid maqaasid nabigu ka tegey shuruuduu ka tegay baa jiray laakiin idin kama khaldanayn kow maxaa ka niyo aw niyadii looma sheegin niyadii looma sheegin waxaa looga bilaabay si fiican uu weyse qaado kadib qiblada qaabil kadibna lann saxaabigu intaa waa garanaya muxuu masaajidka u yimid duusan usaadoogu saaduusa niyaysnay niyadu waa hawl iraado oo qalbigaada ku jirtan u baahan in lagu dhawaaqo intaa miyaan ku daaya caawa mise waan socdaa maadaama cishaad hormarsateen bal intaa inoo jooga caawa allah subxana wa tacaala